acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma watuqan ya kariim ya latiif allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin athaaliu min alasmaa'i alatii tacmalu camal alficli ismu lfaacil waa dersigeena afartan yo todobaad miya afartan iyo toddobaad ee kitaabkeena qadriga qaala almusanifu fi lmatni wasmu lfaacili ka daaribin wamukrimin fain kaana bialcamila muطlaqan aw mujaradan fabishardayni kownuhu xaalan aw istiqbaalan waictimaaduhu calaa nafyin aw istifhaamin aw mukhbarin canhu aw mawsuufin wabaasitun diraacayhi calaa xikaayati alxaali khilaafan ilkisaa'iyi wa khabiirun banulahbin banulihbin cala taqdiimi wataakhiiri wataqdiiruhu khabiirun ka dahiirin khilaafan ilakfashi annowcu nooca athaalisu ee saddexaad oo min al asmaa'i ka mida alcaamirati ee camal falaya camal alficli ismulfaacili weeyaane wahuwa ismulfaacilku alwasfu weeye addaalu kutusinaya calaa macna alfaacili faacilka macnihiisa kutusinaya macnihii aljaariwasfigii aljaari ku soconaya calaa xarakaatilmudaarici mudaaric xarakaadkiisa iyo wasakanaatihii reemniinkiisa ka daaribin oo kaleeto iyo wa mukrimin oo kaleeto wuxuu ku leeyahay daaribin waxay la mid tahay xagga xarakada iyo xagga reemniinka yadribu oo kale yadribu yaadu suma kordhigna suma xarakaysna xaraka laga hadlaya yaadu suma xarakaysna daadkuna waa xarakaysan yahay xarafkalo dadka waa reeban yahay aliftu waa reeban yahay ra'du waa xarakaysan tahay ra'du waa xarakaysan tahay soo ma jeedid haye waa mukriminna yukrimu oo kale weeyaanoo mukrim yu mu sooma kaaf reeban kaaf reeban raa xarakaysan raa xarakaysan saasoo kale u wadaysa walaa yakhluq kama marna an yakuuna inuu yahay ismulfaacilku bialal inuu wato amase mujaradan inuu yahay mid laga dhartiray minha al laga dhartiray waa la qeybay ismulfaacil maxaa loo qeybay kuwa al wata iyo kuwa aan al wadan fain shuruudu camal ismiilfaacili fain kaana hadduu yahay bial mid al wata hadduu yahay camila wuu shaqaynayaa mudlaqan asagoo aan la kala gurin mudlaqantii wuu ku faahfaahinayaa maadiyan kaana ahaaya aw xaalan ama mid hee xaalow hadda soconaya ahaaya aw mustaqbalan ama wax soo socda ahaaya taquul waxaa jaaa waxaa yimi addaaribu kii garaacay zaydan zayd garaacay amsi shalay amase jaaa waxaa yimi addaaribu kii kan garaacaya zaydan zayd garaacaya al'aana hadda amase jaaa waxaa yimi addaaribu kan garaaci doona zaydan garaaci doona qadan biri saddexdaa way qaadanaysa hadday al wadato wakhti hore wakhti socda iyo wakhti soo socdaba wadaalika arrinkaa waxaa lagu ogolaaday li'anna al al haadihii oo tana mawsuulatun weeye wadaaribun xaallun wuxuu joogaa xaallun wuxuu joogaa way macnuhu xaallun wuxuu joogaa maxalla daraba daraba booskeedii buu joogaa in aradta haddaad doonaysa almudiya inuu maadi yahay haddaa maadi ahaan u wado aw amase yadribu booskii yadribu buu joogaa in aradta haddaa ula jeedo hayrahu hayral maadi oo ah minalhee xaa min alxaali walmus waalmustaqbali walficlu ficilkuna yacmalu wuu qabtaa fii jamiici alxaalaati xaalaadkaas oo dhanna wuu shaqeeyaa ficilku fakadaa sidaasoo kalena waxaa ah oo shaqeynaya maa xalla wixii yimaada maxallahu booskiisa oo ah isimkii faaciloo alka watay qaala mrulqays wuxuu yidhi alqaatiliin almalika alxulaaxila hayra macaddin xasaban wanaailaa xulaaxil waxaan idin qorayaa jiim idin qorayaa xdaas wey xulaaxilba oo xarakeenaysa alqaatiliina meel bay kusoo xidhanta ama adumu waxaan ceebeenayaa oo kale dhe alqaatiliina kuwii dilay kuwii dilay whorka sheekmjid kuwii dilay almelika boqorkii alxulaaxila ee sayidka geesiga ahaa khayra macdin macadkii ugu reer macadkii ugu khayr badnaa ahaa meligaasoo khayra macdin reer macadkii ugu khayr badnaa ahaa xasaban xagga sharafka iyo wanaa'ilan xagga siismada iyo gacan furnaanta marka muxuu ka daliishanayaa alqaatiliina almelika melika waa mafcuulun liqaatiliina qaatiliina ama bay noqonaysaa qolo ka horeeya bay xaal u tahay waa fahamta soomaan amase mafcuul dhaho adumma waxaa ceebeenaya alqaatiliina kuwa dilay marka mafcuul weeye calaamatu nasbihina alyaa liana asmaa'i hamsa liannahu jamcu mudakar saalim wahuwa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula mafcuulkii meeye yaa malika wey wain kaana haduu yahay mujarada mid laga dhatiray minhaa al aan wadan fa inamaa yacmalu wuu shaqaynayaa bishardin laba shardi buu ku shaqaynaya hadduusan al wadan ismigii hadduu al wato bilaa shardi buu shaqaynaya hadduu al haduusan wadanna muxuu ku shaqaynayaa laba shardi baaraka allahu fiik axaduhumaa shardiga kooda koowaada an yakuuna waa inuu ahaadaa bimacna alxaali macno xaal ah hadda jooga waa inuu tilmaamaya aw listiqbaali ama macno soo socda hee waa inuu tilmaamaya laa waa inuusan tilmaamayn bimacna almaadi bimacna almudiyi macno tegay waa inuusan sheegaynin horta midkan isim faacilkayo asha aan wadan waa inuu hadda ka hadla ama wax soo socda ka hadla kama hadli karo waxee lasoo dhaafay waa inuu hadda ka hadlaa ama wax soo socda ka hadlaa sababtu waxa weeye xamlan cala almudaarici xamlan hee cala almudaarici mudaarica ayaa hee ayaa lagu xambaaray baa layidhi maxaa yeelay mudaarica ayuu egyahay xagga lafdiga iyo xagga macnahaba wakhaalafa waxaa ku khilaafay fii daalika shardigaa waxaa ku khilaafay alkasaa'iyu iyo wahishaam hishaam iyo wabnu madaa wabnu jin mi qoraya yah wabnu madaa soo maahan saddexaasaa ku khilaafay fa ajaasuu waxay baneeyeen saddexdani icmaalahu in la siiyo yaa in kaana hadduu yaha bimacna almaadi hadduu macno hor lasoo dhaaf mactaa uu sheegayo wuu shaqeynayaba ayagu yidhaahdeen wastadalluu waxayna u daliishadeen calaa daalika biqowlihi tacaala bay u daliishadeenoo ah wakalbuhum walxaal kalbuhum ayagoodina baasidun mid kala fidsaday uu yahay diraacayhi labadiisa dhudhun bilwasiidi qarka yacni iriddii hore muxuu ka daliishanayaa baa goormoo horta hawshan dhacday eyga goormo kala fidsaday lugihiisa horta xilligeedee yaa waa horabdee soomaan marka waxay yidhahdeen macna maadi inuu wata muu jeedaa haadhadee haye ayadoo sidaa ta haddana intiraacayhi yaa kordhigay baasid baa kordhigtaysa waxa daliil noogu ah ayadoo macnuhu yahay macno tegey ayaa haddana he baasid ay ay shaqaynaysaa wa ujiiba waxaa loogu jawaabay bianna daalika meeshan haddaa u jeedaanoo galbuhum baa sidun ah calaa iraadati xikaayati xikaayatilxaali xikaayatulxaal baa laga wadaa yacni xaaladeeda mid laga sheekaynaya weeyaan xikaayatulxaal waxaa laga wadaa laba siyaabood midkood wax waa hortegay in laga soo qaado sidii inay hadda dhacayaan oo kale xikaayatulxaal macnuhu waa sidaas warka ku dhacay soo maahan tusaale wataa usoo bixina horoo hebel oo waa hore aakhiro aaday ayaa sawirkiisa arta asagoo nin kala salaamaya saaxiibkaaya saa tiri ow ku naxariis bal fiiri hebel buu salaamayaaye sawirkan goormaa la qaada waa hore laakiin mar hadda hadlaysid alla fiiri hebel buu salaamayaa musoo ma xaalku macnuhu waa sidaa wax waa hore dhacay inaa hadda ka dhigtid ina hadda hee inaa hadda dhacayaan oo kale amase xikaayatu xaal waxaa kaloo noqon kara yah qofkii asagoo mutakalimka ahaa baa wuxuu iska soo qaadayaa meeshiiba inuu asaguba joogay markay baashu dhacaysay ayadana way dhici kartaa xikaayatu xaal noqdo in ama hadalkii la soo soroo laga dhigo wax hadda dhacaya ama qofkii inuu asagoo israro hee uu iska dhigo markay baashu dhacaysa nin hee dhex joogay marka waxay leeyihin warkan hadda meesha yaalla waa xikaayatul xaal oo macnuhu waxa weeye waxaaba laga soo qaadayaa hee wax hadda soconaya baa laga soo qaadayaa warkii baastiga ahaa iyo waa hore ahaa meesha mawa joogaba warkabaa ku dhacay soo maaha maxaa daliil kugu ah daliilkii buu keeni doonaa shiikh alaa taraa miyaadan arkaynin ana almudaarica mudaaricu yasixu inay ansax tahay wuquucuhu hunaa halkaa baasidun ah in mudaaric la keeni karo miyaadan ogeyn buu ku leeyahay oo haddii waa hore keliya ee ahaan lahayd mudaaric ma la ogolaan lahaa maanta keliyaa la ogolaan lahaa soo maxaa la dhihi bafiiri taquulu waxaa dhahaysaa walxaal kalbuhumna yabsudu uu kala fidsanayo diraacayhi beeshii baasidun tiyaab imaan karaba ficil mudaarac mudaarac muxuu ka sheekeeyaa xaalada hadda taagan calaa iraadati xikaayatilxaali waayah wakalbuhumna yabsudu diraacayhi waayah calinkaana waxaa kaloo kusi tusinaya weeyaan calaa iraadati xikaayati alxaali waxaa ku tusinaya ana aljumlata jumladu laftigeedu jumladan wakelbuhum baasidun ahi waa xaaliyatun waaba xaalba walxaal baaba leedahayba wakelbuhum wadu maxay tahay xaaliya soomaan xaali muxuu tilmaamaa wax markaahee soconaya dee walxaalna kelbuhum uu yahay walwaaw waawna waawul xaali weeye waxaa kaloo ku tusinaya yaa qowluhu subxaana watacaala baa kutusinaya wanuqallibuhum waanu urogrogaynaa soma jeedid wanuqallibuhum ficil mudaaracan loo adeegsaday marka siyaaqa aaya suuraddu aayaddu u taalba baa waxay ku tusinaysaa meeshan in sheeke ahaan loo tubinayo wax hadda dhacay oo kale hee lagaba dhigayo saas looga sheekeenayo marka meesha haddii saa loogu micneeyo baasidun markaa ma tahay shay u deliishanayaan culimmadii hore yaa ma aha marka walam yaqul ma dhihin fiira alle hee muusan dhihin alle yaa wanuqallibuhum waqallabnaahum laamka bulshadaya soomaan waqallabnaahum waanu rogrognay muusan dhihin alle muxuu dhahayaa wanuqallibuhum marka wuxuu isugu kaa daray mid e, e, daliil macno ah iyo daliil lafdiya ah. bisuu ka hadlay lafdi maxaa ka mid ah yabsudu in meeshii la keeni karo nuqalibuhum inay tahay maxaa e, macnawi ah waxaa macnawi ah barnaamijkan meesha yaalba inaan si waa horaa loo sheekaynayna lagaba dhigayo inuu haddaba soconayo waaya ashart thaani waxa weeye an yactamida calaa nafyin inuu cuskanayo ismuka faacil calaa nafyin diidmo aw istifhaamin aw amase mukhbarin canhu inuu khabar u yahay cid kale aw amase mawsuufun inuu tilmaan yahayoo cid kale tilmaan u yahay afar arrimood markay isimkii faacil raacaan isimkii faacil alka wadan marka afar arrimood raacaan waa loo ogolaanaya inuu shaqeeyo kow nafyiin la socdo labo su-aalna la socoto saddex inuu khabar noqday afar inuu tilmaan noqday mithaalu nafyi qowluhu weeye khaliilaya maa waafiin bicahdii iyo antuma idaa lam takuunaa lii calaa man uqaaticuhu khaliilaya labadeedii saaxiibow maa waafin kuwa oofiya ma tihidin bicahdii ballankayga antumaa labadiinu idaa lam takuunaa haddeedan ahayn lii aniga calaa man cid kuwa iigu tegaya uqaadicu aan jarayo cid kastoo aan jaro yaa oo aangooyo rag iigu tegaya haddeedan ahayn ballankaygii maydan oofin buu ku leeyahy warkaamaa ku dhacay yaa marka muxuu ka daliishanayaa waafin faacil wey waafin haye waafin waafin waa waa almiga la socota maya laakiinse maxaa u ogolaanaya maa odidmaa waa ka maada waa naafiyo waafin waa mubtada bicahdii waafin bay ku xihan tahay antumaadaasi damiir munfasil mabni cala sukun fi maxalli rafci faacilun sada masada alkhabari oo waafin bay khabar faacil u tahay war khabar ku dhacay soo maahan maxaa u ogolaaday inay faacil qaadato waxa u ogolaaday waafin waxaa la socdo diidmo idaa lam takuuna haddaydan ahayn liya aniga haddaydan ila jiraynin weeye calaamanna iigu tegaynin uqaadicu aan jarayo fa antumaa antumaadu faacilun wey biwaafin ay leedahay maxaa u ogolaaday liictimaadihi inuu cuskaday cala nafyi wa mithaalu istifhaami qowluhu weeyaan aqaadinun qowmu salma am nawow dacanan aqaadinun kuwa degan miyaa qowmu salma salma qowmkeeda ma degan yihiin amise nawow waxay niyeysteen dacanan guurid in yadcanuu hadday guuraan facajiiban waxaa la yaab leh cayshuman cid nolosheed baa la yaab leh qadana sii joogta meesha ama qowmun qomqoraya ajiibun caishya haa qolyihii u qorayo cayshun waa yaa facajiiban waxaa la yaab leh cayshuman qolo nolosheed qatana meesha degan ku hadhay marka wuxuu ka deliisanayaa tanna aqaatinun qaatin soo faacil ma aha a istifhaama ka hormartay faacilkii qaatin meeye qawmu weeyaan qawmu aqaatin icraab istifhaamiya qaadin mubtada marfuuc baa qawman maxaa dhahaysaa faacilu qaatin marfuuc wacalaamatfahuwa sada masada alkhabari am nawow dacnan in yadcanuu hadday guuraan facajiiban waxaa la yaab leh qawmun baa la yaab leh facajiiban waxaa la yaab leh cayshu man cid nolosheed qatana meesha sii joogayso sii deganaanaysa waayahay wa mihaalu ictimaadihi cala almukhbari canhu inuu khabar noqdayna waa tan daliisheedu qowluhu tacaala alle baaliqu amrihi arinkiisa mid gaaraya weeye ee yabluq maa yuriid wey wuxuu doono ayuu gaarayaa alle subxaana wa tacaala in allaha alle baaliqu amrihi eeg aayaddan markii la rabay in beed xaggan ay ka shaqayso qiraacada waxaa la akhrinayaa ah in allaaha alle baaliqun amrahu qiraacadaasaa markaa meeshaan ku shaqaynaysa hadda baaliqu amrihi iyadoo ku shaqayn mayso in allaha alle baaliqun weeye mid gaaraya amrahu arinkiisa yani awood ule inuu gaaro weeya marka baaliqun maxay tahay hadda yay khabar u tahay inay khabar inna u noqotay oo khabar noqotay ayaa hee ayaa u ogolaatay inay shaqayso oo faacil iyo mafcuulba ay qaadato oo amra waa faacilkeedii weeyaan wa mithaalu ictimaadi cala almawsuuf inay tilmaan tahayna oo cid ay tilmaamaysa saa insaa loogu ogolaadayna qowlika wayaa dhahaysid marartu waan soo maray birajulin nin ninkaasoo daaribin garaacaya zaydan zayd garaacay daariban cilaabteed maxay tahay daaribin sifatun lirajul inay sifa rajul u noqoto darteed ayaa waxaa loogu ogolaaday zayd inay u qaadato faacilkeeduna waa huwa wa qowlu shaaciri innii xalaftu biraaficii kufahum bayna alxadiimi wa bayna xawday zamzami ina anigu xaliftu waxaan ku dhaartay biqowmin qol aan ku dhaartay qoomkaasoo raaficiina kor u taagaya akufahum gacmahooda kor u taagaya bayna alxadiimi xadiim iyo derbiga kacbada inta ka dhexaysa iyo wa bayna xawdi zemzemi iyo zemzamka darkiisa ama labadiisa dar ma garanaysaa inta ka dhexaysa innii anigu xaliftu waxaan ku dhaartay biraaficiina ay biqowmin baa ku jirta meeshaa biqowmin qol aan ku dhaartay qoladaasoo raaficiina hee raaficiina heedee kor u taagaya akufahum gacmahooda beenal xadiimi jidaarka gacbada laga soo bilaabo iyagoo bayna xawdi zamzami iyo zamzamka labadiisa intaa ka dhexaysa weeyaan xadiimku waa jidaarulkacba xajul asud noqolaa ku macnaysay muxuu ka deliishanaya xagganna biraaficiina waa sifatun hee biqawmin sifatun hee bismin maxduufin oo qowmin ah ayay sifa u tahay saasaa waxaa lagu ogolaaday akufahum inay inay kor dhigto ay biqowmin raaficiina wadahabalkuufiyuun waxay ku tageen iyo walakfashu ilaa annahu yacmal inuu shaqaynayo wain lam yactimid calaa shayin yeesan baba haba cuskane yeesan diid mala socon oo la socon oo khabar noqon ee sifa noqon hadday doonto intaasoona yeesan noqone hee way shaqayn kartaa bay yidhaahdeen kuwii horena waa siday soo bushiyeen soo maahan maxay u keeneen aninkaana wastadalluu biqowlibe khabiiruun banuu lihbiyiin falaa taaku mulqiyan maqaalaata lihbiyiin ida tayru maratii khabiirun kuwa khuburaa weeye banuu lihbin reer bani lihib reer bani lihib kuwa khuburaa weye khuburo ee falaataku ha noqoniyo mulqiyan kuwa kuwa ma garanaysaa falaataku ha noqon mulqiyan kuwa aan waxba ka soo qaadin maqaalata milihbiyin nin lihbi reer lihbiya warkiisa nin wax ka soo qaada noqo oo nin aan waxba ka soo qaadin ha noqon buu ku leeyahay goorma ida dayro haddii shimbirtu hee idaada haddii dayr ku xigto laazim marad baa ka horaysa idaa dayro idaa marad maxaa idaadu isimkuma xigsato waa fahamta soo maaha yaah waataan soo tilmaamanay idaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha raajixuu yahay ficilka inay la socoto idaa marati tayru wey macnuu idaa marat hadday soo marto atayru shimbir hadday soo marto marati ay soo marto wuxuu ku leeyahay reer benilhiib waa niman shimbiraha iyo magaranaysa faalfaalka iyo eh, magaranaysa hawlahaas aad u yaqaane waxay ku sheegaan oo shimbiraha kaaga sheegaan qaadoo buu kuleeyaha tuurin khabiirun waa kuwa khuburaa banulihibin reer banilhiib falaa takun ha mulqiyan kuwa tuura maqaalata lhibiyin nin reer hibiya warkiisa kuwa waxba aan ka soo qaadan ha noqon weeyaan idaa waqtiga marad ay soo marto adayru marata ay soo marto maxaa la daliishanaya waa kan daliilkoodiimaamfash wadaalika arinkaas wuxuu ku dhacay bay yidhaahdeen lianna banuulihibintu faacilunba waxay u tahay bikhabiirin bifaacil khabiirna waa ficiil soo maahan bifaacil u tahay maca anna khabiiran khabiirna lam yactimid ictimaad ma haysato miya haysata ictimaad yaa maya timaahaysanna way shaqaysafaacilbanoqotasaasudhasoomaa laakiinse waa ujiiba waxaa loogu jawaabay bian naxmiluhu inaan ku xambaari karno khabiirta cala ataqdiimi jumladan meesha taalla cala ataqdiimi iyo wata'khiir isdabamarin inay ka dhacday baa lagu xambaari karaayo waxaa la dhihi karaa fa banuu lehbin reer banii lehib mubtada'un weeye wa khabiirunna hee khabarun weeye baan dhihi karnaa buu ku yiri warhamau dha horta haa waaya su'aal baa soo baxda marka yaa yaa mubtadaah banuulihbin yaa khabara khabiir xagga marka maxaa ka soo bixi karaa khabiir waa hal banuulihbinna waa intee mubtada khabarku maxaa la rabay inay ismudaabaqayaan soomaahan su-aashaanuu ka jawaabura wuxuu ku yidhi wa rudda waxaa lagu celiyey oo lagu bushiyey masaladii xalkii aan keennay biannahu waryashaani laa yuqbaru bilmufrad can aljamci mufrad abarmufrad yani khabar ah jamac mubtada jamac mubtadaa mubtada jamaca looma sameeyo laakiinse haye anaguna maxaan ku jawaabna marka wa ujiiba waxaa loogu jawaaba haddana bianna faciilan faciilantu qad yustacmalu waa loo isticmaalaa liljamaacati koox ayada laftigeedu faciilshu yani barnaamijka faciil ah yaa maxaa loo adeegsadaa laftigeeda mufradkadiya looma adeegsadee laftigeeda jamiic maxaa loo adeegsadaa yaa oo maxaa daliilkuuga ade ka qowlihi tacaala wlmalaa'ikatuna bacda daalika intaa kadib dahiirun waa kuwa kaalmeenayo wi malaaika intee xaba waay dahiirna wakaas fiiri faciil iyo dahiir iyo khabiirna waa isku hal baa la yidhi araabica mialatu mubaalaqati weeyaane walmithaalu mithaalku wahuwa mithaalku maa xuwila wixii laga soo raro weeyaane min faacilin laga soo raro ilaa facaalin loo soo raro aw facuulin loo soo raro aw mifcaalin loo soo raro bikaratin badnaansho darteed ay tilmaamayaan aw faciilin loo soo raro aw faciilin loo soo raro biqilatin yaraan ay tilmaamayaan naxwu amal casala miyaa fa aniga ayaa sharaabun ah mid cabid badan wey fa sharaab baan ku ah waayahay annawcu raabicu nooca afraado min asmaa'i ka mid a ah allati asmaada istacmalu camalal ficil samaynaysay amdilatun mubaalaqatu weeyaan wahiya khamsatun weeyaan facaalun wa facuulun wa mifcaalun wa faciilun wa facil weeyaan qaala shaacir wuxuu yidhi aqalxarbi aqalxarbi labaasaan ilayhaa jilaalahaa walaysa biwallaaji lkhawaali fi acqalah aqalxarbi xaal uu yahay dagaalka mid walaal xaal uu yahay labaasan mid xirasho badan ilayhaa ilalxarbi u xirasho badan jilaalahaa hubkeeda walayse mana ahan biwallaaji mid gelid badan alkhawaalifi gadaal mid gelid badan maahan acqala oo boodiye jareeya oo boodiyaha ka jareeyo fulaya maaha buu ku leeyahay warkaama ku dhaca horta labaasan ilayhaa ilayhaa ku soo celinaysaa ilalxarbi jilaalahaa mafcuul weye iyo mafcuul u tahay labaaska facaal bay mafcuul u tahay buu ku leeyahy waqaala akhar wuxuu yidhi daruubuun binasli sayfi sawqaasimaaniha idaa cadimu zaadan fa inaka daruubun weeye buu yidhi mid garaacid badan binasli sayfi seefta afkeeda wuxuu ku garaacid badan yahay sawqa simaaniha halaha burbuuran adimadooda idaa cadimu markay waayaan zaadan fa adigu niyo caaqilun mid boqno goonayo xoolahaagi qalaya weeyaan xoolahaaga hee qalaya weeyaan marka muxuu ka deliishanayaa tanna daruubun buu ka deliishanayaayo waa facuulo binasli sayfina ku xidh ayada sawqana waa mafcuulkii dee sawqan oo mudaaf simaanaha simaan waa halaha cayilan washilistaawi wa qaaluu waxay yidhaahdeen innahu isagu lamin xaarun waa mid gowrac badan bawaakiya bawaakhe bawaa'ikahaa halaha kuwooda cayilan mid gowrac badan weeyaan mid gowracid badan wey bawaa'ika solama socotid yaa waryaga dhacay hagaga dhicin wey wallaahu allana samiicun waa mid maqlahaya ducaaa man ajiibaya dheh ducaaa man cid ducadeed ducaaa man cid ducadeed dacaahu barya samiicun ajiibahaya ducaaa ducaa waa mafcuulun hee lisamiic bay mafcuul u tahay saa huwan waa faacilka ugu qarsoon dee qaala shaacir wuxuu yidhi ataanii anahum masiquuna cirdii jaxaashulkaermeliina lahaa fadiid sooma waa yahay baluu kaadiye daan waaya jaxaash muxuu idinkugu macnay faloosii fiiriya jaxaash ma lunta ataanii waxaa isoo gaadha annahum iyagu masiquuna kuwa jeexjeexaya inay yihiin cirdii sharafkayga yah ha waa iska dameeraad dameer waxshi miyuu ka wadaa talo ataanii waxaa isoo gaaray annahum iyagu masiquuna kuwa jeexjeexayakuwa jeexjeexid badan masiq ficil oo la jamciyo weeye yah ficil masiquuna kuwa jeexjeexid badan inay yihiin cirdi sharafkayga hum iyagu jihaashul kirmiliin meesha kirmiliin la yidhaahdo dameeraheedii weeye lahaa lahaa waxaana u sugnaaday dameerahaas hee fadiidun qaanqaancodkay bixinayabushay qaanqaan ayadoo u sugnaatay buu leeya ayagoo codkaas qaaqaada la yidhahdo ee u sugnaatay dameerahaasay la mid yihiin weeyaan marka masiquuna cirdi xaggaasu ka deliishanaya sheikhu raxima tacaala wa akharu lkhamsati shanta waxaa ugu badan isticmaalan xagga isticmaalka athalaahatu lawalo saddexda hore wa aqaluhaa waxaana ugu yar isticmaalan xagga isticmaalka al akhiiraan labada dambe wa kulluhaa dhammaantoodna taqdadii waxay keenayaan takraaral-ficli ficilka in la soo celiyo falaa yuqaalu la dhihi mayo daraabun lagu magacaayo mayo liman qofka daraba wax garaacay maratan waaxida wakada baaqi soo ma jeedid wahiya iyaduna fi tafsiili iyo walshtiraadi xagga faahfaahinta iyo sharuudiiba kasmiil faacili bay la mid tahay kasmiil faacili wahiya iyadu fi tafsiili xagga faahfaahinta iyo walshtiraadi xagga shardigahee ka shardi dhigashada kasmil faacili xaalee la mid tahay sawaaun weeye sawaaun weye soo qowlu sibawayhi sibaweyhi qowlkiisii weeye wa asxaabuhu baa deliishaday inay shaqaynayso sheegay wa xujatuhum xujadooda fii daalika ay ku doodeen waxa weeye assimaacu simaac in laga soo gaaray yacni simaac in carabta laga maqlay ayagoo shaqaynaya iyo walxamlu in lagu xambaaray calaa aslihaa asalkeeda oo ah wahuwa ismulfaacil ah weeyaan li'annaha maxaa yeelay muxawalatun canhu can ismifaacil baa laga soo rogay liqasdin mubaalaqati xeeldheeraansho inay hudso darteed walam yuujis mana bannayn alkuufiyuuna icmaala shay minha ma shaqaynaysay yidhaahdeen limukhaalafatiha inay khilaafto darteed liawsaanilmudaarici khilaaftay iyo walimacnaahu macnihiisiba waxamaluu waxayna ku xambaareen nasbal ismi isimka kordhigidiisii alladii isimkaasoo bacdahaa ka dambeeyey calaa taqdiiri ficlin ficil baan usoo qadaranaay bay yidhaahdeen wamanuc wayna diideen taqdiimahu inuu ka hormaro isimkaa kordhigan calayha calaahee calayhaa cala almubaalaqati inuu ka hormaro way diideen ismigaasoo kama dambeeyo kama hormari kara bay yidhaahdeen wayaruddu calayhim waxaa lagu celinayaa warkooda qowlul carabi baa lagu celinayaa ah ama alcasala malabka miyaa fa ana anigu sharaabun mid cabid badan baan ahay maxay diideen horta waxay yidhahdeen horta anagu sideedaba sida mubaalaqa shaqaynaysa ma ogolin ismka kordhiganoo ka dambeeyana maxaa samaynaysaa ficil u soo qadara maxay kaloo meesha keeneen isman ka dambeeyo kor dhiganna lagama hormarin karo waxaa lii baltan iska qabta haye oo maxay iska qabanayaan amala casala fa'ana sharaabun taasi casal ayaa kordhigay mafcuulun muqadamun lihee lisharaab weeye baa layidhi facaal ah warkaabaa ku dhacay soomaali walamyujis yujis ma bannayn abacdulbasriyiina basriyiinta qaarkoodna maysan bannayn icmaala faciil iyo facil maysan bannayn waajaasa aljarmiyu baa baneeyey icmaala facil buu baneeyey duuna faciil li'annahu maxaa yeele calaa wasni lficli ficilka miisaankiisuu wataa ka calimo oo kale iyo wafahimo oo kalate oo kala dee silama socotid ismu lmafcuuli wa ismu lmafcuuli ka madruubin wa mukramin wa yacmalu camala ficlihi wa huwa kasmi lfaacili annawcu lkhaamis oo minal asmaa'i ka mida allatii asmaadaasoo tacmalu qabata camal ficili ismil mafcuuli weeye ka madruubin oo kale waa mukramin oo kale wahuwa isaguna kasmil faacili buu la mid yahay fii maa dakarnaa waxaan soo xusnay taquulu waxaa dhahaysaa jaa'a waxaa yimi almadruubi kii la cuudka loo shiday cabduhu addoonkiisa fa turfacu la godayaa alcabdu addoonkii bimadruubin baa lagu godayaa calaa annahu inuu yahay qaa'ima mid jooga maqaama faacilihi faacilkiisa oo kale yani maqaam hee soo maha kamaa taquulu saa dhihi lahayd jaaa wcuudkaa loo shiday alladii midka duriba la garaacay cabduhu adoonkiisii teenaamilfaacil bay noqonaysaa bukada faacilka walaa yaktasu gaarna kumaahan icmaalu daalika kaa shaqayntiisa bizamaanin bicaynihi meel wakhti gaara hee gaar kumaahan sababtu maxay tahay liictimaadihi inuu cuskaday cala alalifi iyo wallaami dee wuxuu la mid yahay xagga al haddee la socoto ismiga faacil bunami ismi faacil mashruud buu lahaa saasoo kale weeyaan taquulu waxaa dhahaysaa uyidhi jaaa madruubun cabduhu fatacmaluhu bay camal falaysaa fiihe fiihi bay ku camal falaysaa in aradta haddaa ula jeedo bihi alxaala aw alistiqbaal maxaa yeeley shuruuddii horaa waxay ahayd markii aan soo marina hee markaan soo marina meesha la yihahdo ii sheeg ismulafcaalsmhee ismulfmarkaan soo maraynay haddiisa al shuruud ma lahayn tanna waa taasoo kale weeyaan walaa yajus ma bannaana anta quna tiraa madruubna cabdi ma bannaana wa anta adigoo turiidu ka wada almaadi ka wada khilaafan ilkisaa'i walaa anta qul ma banaa inaad tiraahdo madruubun azaydaani mana bannaana taasna licadami alictimaadi khilaafan lilakfashi weeyaane hada billahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed